alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii lixaad ee ka mida kitaabkii cumdatu laxkaam oo iska lahaa asheekh cabdulqani ibn cabdilwaaxid almaqdasi raximahu llahu tacaala waxaynu soo gaarnay kitaabkii labaad kitaabka koobaad wuxuu ahaa kitaabu tahaara waa ka soo baxnay kitaabkani waa kitaabkii labaad oo kitaabu salaa ah kitaabka kitaabu salaa ah wuxuu ku hoos keeni doonaa labaatan iyo saddex baab oo uu leeyahay kitaabkaas labaatan iyo saddex baab oo uu leeyahay ayuu ku hoos keeni doonaa wuxuu ku salaada waxaa la yidhaahdaa asal ahaan luqatan waxaa salaada loo yaqaanaa adducaa asalaah luqa ahaan waa adducaa istilaaxa culimmadu ay ku tilmaamaanna waxaa weeye maxay u yaqaanaan salaad aqwaalun wa afcaal waa wax lagu hadlo iyo wax fal ahaan loo sameeyo muftataxatun bitakbiiri allahu akbar lagu furfurto mukhtatamatun bitasliimi maca shuruudin makhsuusa waxaana lagu gebagabeeyaa tasliim assalaamu calaykum shuruudna waa wadataa gooni ahaaneed ayib waxay ka mid tahay waxyaalaha islaamnimadaynu haysano ugu qaalisan towxiidka marka laga soo tago qiyaamada markaad ilaahay hor istaagtid su-aasha ugu horrayso oo ilaahay uu ku weydiinaya waa asalah waxa ugu horreeya qiyaamada lagula xisaabtamaya waa ayada qofkii iska dayacay ama aan tukan jirin waa dayacma hawshiisu baabul mawaaqiiti xilliyadii ayuu u baab yahay iyo waqtiyaashii salaadda soo waqti lama tukado wuxuu baabkan kaga hadlayaa waa baabkii ugu horreeyo kitaabu salaad waqtiyaasha salaada salaad walba waqtigeedu ka hadlaya baabul waqti oo hal xaba ah baa waxaa lagu jamciyaa mawaaqiid waqtiyaasha ama xiliyada waqtigu waa carabi soomaaliya waa xili baabka wuxuu ku tilmaami doonaa caawa qaadan doonaa laba-iyo toban xadiid baabulmawaaqiiti laba-iyo toban xadiid buu musanifku ku dhig oo ku qoray can abi camrin camar aabihi waxaa laga wariyay ashaybaaniyi ee reer shaybaani ahaa waa qabiiladiisa wasmuhu magiciisuna sacad ibnu iyaasin weeye sacad ibnu iyaas ayib waa qof mukhadaran baa loo yaqaanaayo wuxuu soo gaaray waqtigii jaahiligana wuu joogay islaanimadana wuu soo gaaray laakiin nebiga lamuusa kulmin qaala wuxuu yidhi xadathanii waxaa ii sheekeeyey waxa odhanaya waxaa ii sheekeeyey waa abi camar ashaybaani magiciisuna yahay sacad ibnu iyaas baa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi xadathanii waxaa ii waramay saaxibu haadihi tan ayada ah qofkii iska lahaa addaari ee guriga ah guri markaa meesha ku yaallay ayuu farta ku taagay xadaanii waxaa ii waramay saaxibu haadihi tan ayada ah qofkii iska lahaa ninkii iska lahaa addaari ee guriga ah wa ashaara wuxuuna ku tilmaamay biyadihi gacantiisa ilaa daari cabdilaahi cabdilaahi gurigiisa cabdilaahigi ibni mascuudin ina mascuud mascuudiha sacad ibnu iyaas guriga uu gacanta ku taagay uu leeyahay gurigaa ninkii lahabaa ii waramay guriga waxaa iska leh cabdullaahi ibnu mascuud waa guriga cabdullahi mascuud marka cabdullahi mascuud baa ii warramay wey radiallahu allah ka raali noqday canhu xaggiisa qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama ayulcamali shaqateebaa axabu loogu jacayl yahay ilallaahi alla xaggiisa shaqo qof bani aadam uu qabto shaqadan adduunyada maaha camalka la sheegay waa camal cibaado ah wax cibaado ahoo qofku uu sameeyo ilaahay agtiisa midka loogu jacayl badan yahay cabdullaahi bn mascuudu wuxuu leeyahay nebigu waxaan weydiiya taas qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama assalaatu tukasho weeye calaa waqtihaa xilligeedii lagu tukaday waa salaada waqtigeedii la tukado maqrib baa hadda tukanay ma aha waa salaada waqtigeedii la tukado khalaas qultu waxaan idhi buuyi humma ayu keebaa ku xiga taa waan ogaaday haddana maxaa kusii xiga xagga fadliga salaada waqtigeeda la tukado qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama biru lwaalidayni labadee waalid oo baari loo noqdo labada waalidoo ku dhashay in baari loo noqdo loo nuglaado loo dabacsanaado wax laga maqlo aan la dhibin layska ilaaliyo waxaad wanaag u awoodidan loo sameeyo qultu waxaan idhi uma ayun haddana kee ku xiga qaala nebigu wuxuu yidhi aljihaadu dagaalan fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa lagu dagaalamo qaala cabdullaahi bn mascuud wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii sheegay bihinna saddexdaas saddexdee salaada iyo biru birulwaalidayn iyo jihaadka soo saddex ma aha saddexdaas waxaa ii sheegay rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam walow istazadtu haddaan ka kororsiiba dalbi lahaa oo aan odhan lahaa iisii kordhi uma ayu uma ayu aan sii wadi lahaana la zaadanii waa ii kordhin lahaabi oo maxaad isaga daysa nabigaan ugu turayaybi caleyhi isalaatu wasalaam nabiga ayaan ugu turayaybi waa hagaag xadiidkani wuxuu kafa ka hadlay saddex masalo aan sheegnay wax camala oo qof uu sameeyo ilaahay wuxuu ugu jecel yahay salaada xilligeeda lagu tukado awal waqtiha weliba salaad kasta markay gasho xilliga ugu fiican laga tukado waxay culummadu tilmaamaan jihaadka iyo salaada mid walboo ka mida waxay kulansadeen salaaddu waxay kulansatay xaqii alle iyo xaqii khalqiga oo xaqii iyo xaqii alleh iyo xaqii rasuulka iyo xaqii muslimiinta saddexdaba salaaddu way kulansatay jihaadkuna wuxuu ka hadlayaa xaqa alle iyo xaqa rasuulka iyo xaqii muslimiinta intaba tusaale jihaadka marka la dagaalamayo dee gaaladii baa lala dagaalamayaa muslimiintii baa laga difaacayaa quluubta dadka la rabaa gaalnimadii in laga baabi'iyo meelihii gaalnimadu ay ku ururayeen baa laga kala saaraya marka waa xaq kiniisadahoodii iyo meelahoodii baa laga saarayaa waa xaq hadda ay leeyihiin muslimiintu in qaabkaas gaalada loola dagaalamo waa midda labaade islaamkii ayaa lagaga markhaati kacaya risaaladii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dacwadiisiina waa la aqbalay marka dhankaa marka laga fiiriyo xaqi ilaahina wuu yahay xaqi rasuulkana wuu yahay muslimiintiina awlaadoodii iyo dumarkoodii iyo xoolahoodii iyo guryahoodii baa gaaladii laga ilaalinaya salaada laftirkeedu xaqi ilaahay bay wadataayoo niyada markaa salaada tukanaysid yaad yaad u niyeysataa inaad u tukanaysid allah waa xaq ilaahay waa takbiiran maxaad odhan allahu akbar salaada ku geli maysid cali iyo fulaan baa saas ah laakiin allahu akbar baa lagu gala waa weynayn ilahay la weynaya waa xaq ilaahay uu kugu leeyahay waa hagaag xaqa rasuulka salaada dhexdeeda waxaa ka mid ah markaad ataxaysana waxaa ka mid ah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluhu ama rasuulullahi sal alay slam waa xaqi rasuulka salaada dhexdeeda xaqa muslimiinta waxaa ka mid ah salaada dhexdeedan waxaa leenahay assalaamu calayna wa calaa cibaadillaahi alsaalixiin addoommada wan wanaagsan dushooda nabadgelya haato marka ilaahay baad rumay waxa weeya xaqiisii iyo xaqii rasuulka iyo xaqii muuminiinta waa meesha waa lagaga hadlaya marka waa masale muhima ah. xadiidku waxyaalahu ina tusinaya waxaa ka mid a ah cilmiga culimmada in la weydiiyo cabdullahi n mascuud nabiga maaqa su-aalood weydiiyey meesha saddex weliba maraatibta iyo cilmigu si u kala fadli badan yahay in la weydiiyo maxaa ugu fadli badan cilmiga maxaa kusii xiga jihaadka maxaa kusii xiga birulwaalideyn marka si cilmigu u kala fadli badan yahay culimmada iyo aqoon-yahanka in la weydiiyo waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey sheekhaaga suaal su-aal haddaad weydiisid mid kaloo ka duwanti inaad weydiin karto mid saddexaad aad weydiin karto kusoo celcelin kartid hadday niyadu ay wanaagsan tahay is waxaan adigu ama sheekha ka faa'iidayso amaad is leedahay ardadaa iyo xertaa wax kula dhegaysanaysa ha ka faa'iidaystee ardayga marka xaq uu leeyahay inuu sheekhiisa wax weydiiyo si edab iyo ixtiraam ku jiro sheekhiina maxaa la rabaa waryaa tii horaan kaaga jawaabay oo ahayd asalaatu calaa waqtiha mar dambe ima weydiin karta inuusan orane oo ardaygu u dhimriyo oo u dulqaato haddana taa ka waran taas tii horeso kaagama jawaabin mar dambe iguma noqon karti lama rabo waa inuu u dhimriyo u dulqaato ardaygii jaahil bixiyo waa kaasa xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa salaada waqtigeeda ugu horreeya laga tukadaa fadliga ay leedahay iyo inuu ilaahay jecel yahay qofkii tukada salaadoo ilaaliyana ilaahay baa jeclaanaya ilaahay baa jeclaanaya dayib camal la qabtana iyadaa ugu fadli badan iimaanka marka laga soo tago wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey waalidka oo baari loo noqdo fadliga iyo faa'idada ilaahay dad badan oo da-yaro maanta waxaad arkaysaa waalidkood ama ku madax adag ama hadal xun ku odhanaya qaar baa ku odhanaya aniya aniya duqdii hooyada ahayd waan dirirna indha adagka hooya lala diriraaba hooyo aba miyaa lala diriraa maya cashar soocaw maad soo aadin ha aadin hadday ku tirada hooyada ha aadi aftilaabaha qaadi aabaha hadduu ku yidhahda casharka caawa ma aaday side waxa weeyaan kabaha ii baalasho albaabkaas tirtir tirtir ma la fahmo meel baad rabtaa inaad u mandheera gaarisa waxbaad rabtaa inaad ka raadsatid waalidkaabaa ku yidhi maya joog waalidkaa ka dambe inaad asaga raaligelisaa wax walba kaaga weyn lakiin waxaad ku raaligelinaysa waa maxay waa waxaan diinta ka hor imaanayn wixii diinta ilaahay ka hor imaanaya hadduu ku yidhahdo maalan waalidkaa dadka soo dhac qorigan qaado isbaaro dhigo xoogaa waayahan busaarad baa jirto corona la isku fiidkacshaye caawita hameen walba toban kun ii keen haduu ku yidhahdo makayeele maya waa khalad wax ilaahay lagu caasinayo qofna laguma ateeco hooyadaa hadday ku tiraahdaa salaada ha tukan ma laga yeela maya kiniisadda axadda aad hadday ku tirahdaan ma laga yeelayo hooya waalidka wixii khalada lagama yeelo oo diinta ku khaldan laakiin wixii kaleo dhan waad ka yeelaysa intaa waxaa kuu heliya erey macaansan erey macaan kula hadal hooyo macaantu aaba macaane maxaan kuu qabtaa lugaha u tuuji waxay rabaan ducada ay kuu duceeyaan weligaa kaa hari mayso waa kow hadday dhinteen u baarinima samee u ducee salaad kasta gadaashooda wax u sadaqee waxa weya saaxiibadii ay lahaan jireen oo ay saaxiibada ahaayeen oo dar ilaah walaalnimo saaxiiba ku hayaan ka warqab oo xiriiri marka waalidkiin ogaada ilaahay raali inuu kaa noqo sooma rabtid waalidkaa raaligeli waalidkaa raaligeli meel fog hadduu kaa jiro soo bax ka soo bax meeshaa joogtid ee nairobi aad kalaas aid baan marhayaa iyo iskuul baan dhigtaa iyo meel fiican baa waxay marhayaan hayaan iyo haiga kala gooni ma jirto waalidku hawshiisu caadi ma ah sidaa awgeed qur-aanka waxaad arkaysaa tawxiidka iyo waalidkao baari loo noqdo qur-aanku waa isku xira tawxiidkii alle iyo waalidka wacbudullaaha walaa tushrikuu bihi shayan waa tawxiidka soo maa maxaa ku xiga wabilwaalidayni ixsaana labada waalidna ixsaan u samey shirkiga oo gaalnimada ah iyo waalidka oo caasi lagu noqdana xadiista nebiga isku xirtay waan arki doonaa nebiga waxa wuxuu yidhi ma idiin sheegaa akbarulkabaa'ir dunuub la gelo kuwa ugu waaweyn saliinoo sheeg al-ishraaku billaahi wa cuquuqu lwaalidayn bih ilaahay oo shirki loo sameeyo iyo waalidka oo caasi lagu noqdo marka shirkigii oo gaalnimada ah iyo caasi waalidkuna waa isku lamaan yihiin tawxiidkii iyo waalidkao baari loo noqdana waa isku lamaan yihiin weligaa waalidka ogow hadduu kaa fog yahay xiriiri wac subax kasta waa ku jeclahay dheh waa kuu ducaynayaa dheh iisoo ducee dheh u baarinima waxaad u qaban kartuu qabo ha isku soo taagi ha la dagaalami ha colaadinin eray xun ha ku oran meelu sarhaalli ka ahaynayso kugu arkan dhalinyaro badan waxaad arkaysaa waalidka sonkor ku riday xashiishkaay barteen xabsiyaday ku jiraan meel daran bay aadahayaan markaasaa waalidkii ka daba ordaya markaasaa la xiraya markaasaa qaarkood meel loo tarxeelahaya maxaa waalidkaa uga inkaar galabsanaysaa soo ma ogeed cagku hadduu ku yirahda inkaar unay kugu dhacayso ayib xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah in la isku baraarujiyo ardaygu sheekhiisa inuu u dhimriyo cabdullaahi bin mascuud saddex su-aalood buu nabiga weydiiyey wuxuu yidhi haddaan ka ziyaada dalbi lahaa oo ii kordhi oran laha wuu ii kordhin lahaa laakiin wuu u dhimriya sheekhiisa marka ardaygu sheekhiisa inuu u turo xadiidka labaad can caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canha allah ka raali noqdee qaalat waxay tidhi laqad kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama yusallii mid tukada maxaa ku qoran halkaa alfajara waa salaada subax yaan la isku khaldin waxaa kala jira farji iyo fajar fajar waa salaada subax farjina waa inagii soo mara waa xubinta taranka looga isijoodo oo laga kaajo isku shuqul isku male marka wuxuu tukan jiray alfajra salaada waa beri subax fa yashhadu waxaa kasoo soo qaybgeli jiray macahu la jirankiisa nisaa'un haween oo min almu'minaati mu'minaatka ka mid ah salaada subax waxaa masaajidka nebiga imaan jira oo kula tukan jiray haween dumar mutalaficaatin oo ku duuduuban bimuruudihinna maryahooda bimuruudihinna go-yadooda iyo maryo waaweyn bay qabeen oo isku duubayeen uma yarjicna haweenkaasi way noqon jireen xaggee aadi jireen ilaa buyuutihinna guryahooda markii hore xaggee bay ka yimaadeen guryaha markay tukadeenna baashaal iyo dalxiis iyo soo warwareegiyo male guryahooda bay ku noqdeen gabdhaha muslimaadka waa inay gurigeeda dan uga soo baxdo gurigeedana ay ku noqoto laakiin iska warwareeg meelahaas gabar iska wareegaysa macno weyn male maa yacrifu xaalo uusan garanayn garanaynuhunna ayaga axadun qofna markay sii socdaan gabdhuhu qof bani aadamu inuu sii socdo waad garanaysaa laakiin heblaayo lama odhan karo sababtu maxay tahay min alhalasi min ajli alhalasi mugdiga darti halas waa mugdiga maxaa laga wadaa salaada subax markii laga baxo koronta aysan jirin oo dayax uusan jirin oo xilli hore laga baxay qofkuna uu sii socdo dee waxaas qofkaas muuqaalkiisa unbaa kuu muuqday hebel iyo hebel ma kala garanaysa qodobkaa ma la fahmo taas marka laga wadaa ayib min alkhalasi waa mugdiga darti almuruudu ma idiin qorayaa ma idiin qorayaba mar waxyaala badan baan ku kala duwaanaa marka almuruudu akyisatun waa go-yo go-yaal mucallamatun ee la calaameeyey takuunu waxay ka ahaataa min khazin wa takuunu min suufin suuf ayay ka ahaataa oo laga sameeya ayib wa mutalaficaatina waxa mutalaficaatina multaxifaatin ayagoo isku duuduubay waalghalasuna waxa weeye ikhtilaatu diyaa'i subxi subxiga iftiinkiisiibaa wuxuu ku dhex darmaday bidulmati leyli hameenka mugdigiisa intaa midna idin ma qorra mi ah xadiidkan muxuu inoo faa'iideeyey dhowr qodob buu inoo faa'iideynayaa kow haweenayda muslimadaahi salaadaha jamaacaadka ragga inay la tukan karto kala qaybgeli karto weliba u fiirso salaada subax innaga hadda taa maba naqaanba gabar salaada subax inta soo baxday masaajidka ku tukanaysa maba naqaanba meeshana lagama yaqaan laakiin gabdhuhu hadday soo baxaan oo masaajidka ragga ay kula tukadaan way u bannaanta laakiin shardi baa shuruuddaa meesha taalo shuruuddaa waxaa ka mid a ah. gabadhu markay masaajidka soo aadayso kow xaajo sharciga waa inay usoo aaddo ajar soo koroso iyo waxyaala noocaasi cilmi iyo waa inay usoo aado waa midda labaade dharka ay xiranayso dhar caadiyahoo wanaagsan waa inuu yahay oo xijaabkeedii iyo asturaanteeda ay ku dadaasha laakiin hadday dhar khafiifa ah soo qaadato barafuun iska soo buuxiso oo waxa weye afka soo guduudsato taasu fitnay ka shaqaynaysaa salaad maysa soo aadeen inay waxaalaysay rabta looma ogola waa midda saddexaade dhiibka iyo waxyaalaha udgoono baraafuunka iyo waa inaysan soo marin waa midda afraade markay soconayso si xushmad iyo wanaag la raggu dhex gelayso hadda toban nin dhexdooda ka jibaaxaysa maxaa si aa ah u dulqaadan karaba lama rabo tartiib gurigeeda si xushmad looga soo bixin meel raggu ay ku badan yihiin hadday timaado gees bay ka maraysaa gabdhaha xushmaddaasa lagu yaqaanaya wanaag laakiin gabarh toban nin isku jiidaysa oo gaadada ku qaadanaysa oo aan cidna ka xishoonaynin oo haddana masaajid baan u socdaa baraafuunka kasoo urahayo oo waxa weyaan luquntu u banaan tahay waxaas wax fiican gabdhuhu waa inay si fiican isu asturaan ayib si fiican waa inay isu asturaan markay meelihii timaado gabar codka kor u qaadoo maanta o dhan iska qaylinayso raggii tashwiish ku furaysa waa inaysan ahayn inay si degan oo gobaniman ay u shaqayso waxa weeyaan salaadeeda iyo cibaadadeeda usoo aado xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid a ah gabdhuhu guryahooda inay joogaan baa u fadli badan wixii xaajaa waa u bixi karaan adeegooda waxbarashadooda caafimaadkooda qaraaba salaamkooda looma diidana laakiin gurigeeda ha joogto wixii baahi oo sharciyana ha u baxdo laakiin gabdha iska wareegayo waa dalxiisaynaayo meelahaasaan warwareegaynaayo ku hayo maantao dhan inta laga yaabo gaarayaal raacaan oo wiilal dhallinyaraa inta kaxaysan yidhahan maanto dhan hadana wax naga soo duuduuba oo waxyaalaha noocaas oo kalea waxaa laga yaabaa waxaan ciribtooda la mahadin inay ka yimaadaan waxaan ciribtooda la mahadin inay ka yimaadaan marka gabdhuhu saasay salaada ula tukan jiray nabiga sal lla ly slam salaada subax laqad kaana wuxuu ahaa rasuulullahi rasuulka ala sala allahu caleyhi wasalam yusalii mid tukada alfajra salaada subax fa yashhadu waxaa kasoo qeybgeli jiray macahu la jirankiisa nisaa-un haween oo min almu'minaati mu'minaadka ka mid ah mutalaficaatin mutalaficaatin oo ku duuduuban bimuruudihinna go-yaashooda ah, oo go- muxuu yahay xijaabadii ma iyadoo xijaabadii qabtaa laga yaaba go- weyn intay dusha ka qaato inay isku isku dado oo huwato uma yarjicna way noqon jireen haweenkii xagee ilaa buyuutihinna guryahooda maa yacrifu xaalo usan garanayn hunna ayaga axadun qofna sababtu maxay tahay min alkalasi mugdida mugdiga dartiis ayib can jaabirin jaabir waxaa laga wariyay jaabirkii ibni cabdilaahi in cabdilaahi ah isaga aabihiba waa saxaabi radia radiallahu allah ka raali noqday canhumaa isaga iyo aabihiba xaggooda qaala wuxuu yidhi kaana annabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu caleyhi wasalam kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sala allahu allaha amaano caleyhi dushiisa oo wasalama allaha badbaadiyey yusallii mid tukada adduhra salaada duhur bilhaajirati maalin weyn buu tukan jiray maalin weyn wal casra casarkana wuu tukan jiray walxal xal ashamsu qoraxdu naqiyatun ay saafi nadiifa tahay naqiyatun wuxuu la jeedaa qoraxdu markay sii dhacayso shucac ayaa waxba yeelataa laakiin casar dheer hadday tahay oo qorax saafi ah aan waxba mugdi wax soo gelin walmaqriba maqribkana wuu tukan jiray idaa goortii wajabat ay dhacdo wajabat macnaheedu waxaa weeye markay dhacdo weeye qoraxdu markay dhacdo tukan jiray salaadihii maaqaan haynaa duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii soo ma ahan waalcishaaa cishahana axyaanan marmar wa axyaanan marmar maxaa laga wadaa isagaa fasiro wuxuu yidhi idaa goortii ra'aa nebigu uu arko hum saxaabada ijtamacuu inay isu yimaadeen oo masaajkii soo buuxiyeen cajala waa u dadejin jira salaada markuu arkay cishihii inay dadkii horay masaajidka ka yimaadeen salaadda waa dadejin jiro waa tujin jiri waidaa goortii ra'aa uu arko hum ayaga abda-u inay dib dhaceenna akhara cishaha dib buu u dhigi jiray wasubxa salaada subaxna kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yusallii mid tukadaa haa ayada bikhalasin halas waa maxay mugdi buu ku tukan jiray macnaha xilli horuu ka tukan jiray alhaajiratu ma idiin fasiraya alhaajiratu hiya iyadu shiddat lxari kulaylka daran weeyaan bacda zawaali qoraxdu bartanka markay ka zuusho qoraxdu subxii markay soo baxda say usoo socoto bartanka markay timaado harkii way zuushaa dhinac bay u badataa soo maa markaas kulaylku daran yaha haajiro loo yaqaanaa waa maalin weyn baa loo yaqaanaa maalin weyn halkaa waxaad ogaatay baabkan ku jira wuxuu ahaa baabul mawaaqiit horey waxaan usoo maray camalkee ilahay u jecel yahay asalaatu calaa waqtihaa salaad waqtigeed lagu tukaday salaaddii subax baa ku xigtay gabdhaha iyo saxaabada nebiga iyo maaqay ku tukan jireen nebigu tujin jiray wakhti mugdi ah tanina shantii salaadoodba waqtiga nebigu u tukanaya jaabir waa sheega duhurka bilhaajirati maalin weyn a waalcasra qoraxdoo saafiyo qorax dheer ah maqribka goorma idaa wajabat markay qoraxdu dhacdo salaada subaxna mugdi cishaha ka warran waa kala qaadaynaa hadduu arka dadkii masaajka inay soo buuxiyeen muxuu samayn jiray cajala wuu dadejin jiro wuu tujinaya cajala wuu dadejin jiray haddii uu arka dadkii inay soo daaheenna wuu u yara kaadinaya xogaabu dib ugu dhigahaya aakhara taasaa laga wadaa xadiidku marka wuxuu inoo faa'ideynayaa salaad walba waqtiga ugu horreeya in laga tukadaa fadliga ay leedahay kow casarka waqtiga ugu horreeya in loo degdega labo qoraxdu markay dhacday in horey laga tukado saddex ayadana wuu inoo faa'ideynayaa cishaha markood mararka qaarkood horey in loo dhigo marra gadaal loo dhigo hadda say dadku masaajidka u yimaadaanna xadiidku wuu inoo faa'ideeyey can abilminhaali can abilminhaal can abilminhaali alminhaal minhaal aabihii waxaa laga wariyey sayaari bni salaamata ahaa waa taabici sayaari bni salaamata ahaa qaala wuxuu yidhi intaana ka gudbayn tan salaada duhurka afar magac bay leedaha waan arki doonaa waxaa ka mid a duhur baa ka mid ah asagaaba sheegay baa xadiidka jaabir kaana nabiyu yusallii aduhra somayna saqan salaada duhur marka magacyada waxaa ka mid ah adduhru waxaa kaloo ka mid ah alhajiira waa tan yusallii adduhra bilhaajirati hajiirana waa loo yaqaana hajiira waxaa ka mid oo kaleeto aluulaa aluulaa in loo isticmaalo aluulaa waxaa ka mid ah alhaajira in loo isticmaalo alhaajira alhajiira alduhru aluulaa intaba waa loo isticmaala intaba waa loo isticmaala can abilminhaali alminhaali waxaa laga wariyay sayaar ibni salaamataha qaala wuxuu yidhi dakhaltu waan soo galay dakhaltu waxaan u soo galay ana aniga iyo wa abi aabbahay calaa abi barzata alaslamiyi calaa abi barzata barza abihiis abi barzihi alaslamiyi ree aslami ahaa yaa wada socda sayaar iyo aabihiis ayaa wada socda waxay u soo galeen abubarzata alaslami faqaala wuxuu ku yidhi lahu abubarzata alaslami abi aabbahay baa wuxuu ku yidhi kayfa sideebuu kaana ahaa annabiyu nebigu sala allahu alayhi wasalam al yusallii mid ya xadathana abdi qore ha xadahnii miyo xadithnii xadithnaa baa idin qore ma ima haa dakhaltu ana wa abii calaa abi barzata alaslami faqaala lahu abii wuxuu ku yidhi xadidnaa nooga sheekee kayfa sidee buu saas mi ah kaana ahaa annabiyu nebigu sal alla aleyh wasalam yusallii mid u tukada almaktuubata salaada la waajib yeelay salaadaha shantaasee nebigu u tukan jiray fa qaala abu barzat alaslami wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa nebigu yusallii mid tukada alhajiira nusakda qayb baa waxay qoraan alhajiirata masaasuu qoree alhajiira alhajiira nusakda qayba waxay qor marka alhajiirta saasaa saxa wey saa inoo qoran alhajiir alhajiir baa sax alhajiira oo fiirso kaana waxaa yusalli mid tukada alhajiira hajiir hajiir waa maxay waa magac ka mid ah magacyada duhurka alhajiira duhurkuu tukan jiray allatii taasoo tadcuuna aada ku magacowdaan ha iyada aluulaa soo ma jeedid magacyada muxuu noqday idinku maxaad u taqaanaan buu yidhi aluulaa salaadii koobaad asna muxuu ku magacaabaya hajiira marka alhajiir iyo alulaa iyo alduhru alhaajira intaba waa la yidhahdaa xiina waqtiga tadxadu ay leexato zuusho ashamsu qoraxdu xaggee ka zuulaysaa duhurkii qoraxdu bartanka markay bartanka ka zuusho dhinaca kale u badato tadxadu daaxidatun qur-aanka sukmin arag shaygu markuu zuulo dhan u bato wa yusalli wuu tukan jiray alcasra casarka uma yarjicu wuu noqon jiray axadunaa midkayo ilaa raxlihi gurigiisii oo fi aqsa almadiinati madiina meesha ugu dambaysa ah intuu qofku casarkii tukado oo magaalada madiina xaafadda ugu dambayso gurigiisiya uu aado muxuu dhici jiray marka walxaal ashamsu mm, uma yarjicu wuu soo noqon jiray dhe uma yarjicu wuu noqon jiray axadunaa midkaya ilaa raxlihi gurigiisuu aadi jiray fii aqsa almadiinati madiina meesha ugu dambaysa ku dhex sugan walxaal ashamsu qoraxduna xayatun ay tahay mid saafi ah qoraxdaa nool qoraxda nool maxaa loola jeedaa waa saafi naqiyatun iyo xayatun iyo waa qorax saafiyaho aan weli gabalgaab gaarin wa nasiitu waan halmaamay buu yidhi maa wixii qaala uu ka yidhi abuminhaal fi lmaqribi maqribka wuxuu maqribka ka yidhi waan halmaamay wa kaana wuxuu ahaa nebigu yastaxibu mid jecel an yu'akhira inuu dib u dhigo min alcishaa'i cishaha allatii taasoo tadcuuna aad ku magacowdaan oo ugu yeertaan haa iyada alcatamata mugdiga catamata waa mugdiga habeenku maqribka cishuhu sooma madooba cishaha maqribka waa waa habeen cishihiina waa habeen marka wa kaana wuxuu ahaa yastaxibu mid jecel an yu inuu dib u dhigo min alcishaa'i cishaha allatii taasoo tadcuuna aad ku magacowdaan haa ayada alcatamata habeenkii ama mugdigii habeenkii ama mugdi wa kaana wuxuu ahaa nebigu yakrahu mid necib annawma seexasho qablahaa ceshaha ka hor ceshihii aan la gaarin in la seexdo nebigu waa dhibca ceshaha ka hor iyo wal xadiida sheekaysi bacdahaa ceshaha ka gadaal la sheekaysto ayana nebigu waa dhibca wa kaana wuxuu ahaa nebigu yanfatilu mid ka baxa yanfatilu mid ka baxa weeye min salaati lkhadaati salaada subax xiina waqtiga yacrifu uu garanayo alrajulu ninku jaliisahu qofka la fadhiya wa kaana wuxuu ahaa nebigu yaqra-u mid salaada subax ku akhriya bisitiina lixdan ila almi'ati boqol inta laga gaarayo lixdan ama boqol aayadood buu ku akhrin jiray nabigu salaada subax waa badanta soo maa waa hagaag halkan dhowr qodob baan ka faa'idaysana qodobka koowaad salaada duhur laba magaco ay leedahay waan haynaa alhajiir iyo al uulaa waa kow goormuu nebigu tukan jiray xiina tadxadu ashamsu qoraxdu markay zuusho xaggee ka zuulaysaa bartanka markay ka zuusho waa qoraxdu markay dhan u yar oo leecdo casarkana wuu tukan jiray ayadoo qoraxdu ay tahay iftiin dheer oo casar dheer ay tahay saxaabigii xadiidka wuxuu yidhi ninkii ka warinayo abuminhaalaha waan ilownay bu wuxuu ka yidhi abu barzat alaslami maqribka wuxuu ka yidhi cishaha nebigu markuu tukado cishaha hawl laba waxeelood baa laga sheega nebigu cishaha ka hor in la seexdo wuu nibcaa kabacdi in la sheekaystana uu nibca cishaha ka hor in la seexdo muxuu u diidan yahay cishaha iyo maqribka waqtiga udhexeeyaa waqti yar ah marka haddaad seexatay waxaa laga yaabaa cishihii cishaha ka hor cishuhu inuu ku dhaafo soo ma dhici karto ma dhici karta maqribka waan hadda ka baxna haddaad tiraa waa seexanaya cisho inaadan soo toosin baa laga yaaba marka ha ka seexani wuu nibcaa koow walxadiida bacd bacdahana waxaa laga wadaa cishihii haddii la tukaday in la iska sheekaysto oo la dharfo la dhafro oo caaw dhan filmaan la fiirsado oo caaw dhan tv la fiirsado dankuguma jirto sababtu waa maxay haddaad habeenkii dhafartid waxaa imaanaysa dee salaadda subax baad ka seexanaysaa hadhow salaatuleel usoo kici maysi waa midda labaade waxaa weeyaan dee salaaddii cishaad soo tukato dembiga lagaaga dhaafa adoo dembiga lagaa dhaafay seexo haddaad laakiin inta ceshihii tukato guriga iska tagto maanto dhan dadka xamato kiibaa saa yiri iyo tiibaa xagga martay iyo tiifiga inoo daar iyo balaayo fiirsatid ceshihii aad soo tukato dembiga lagaaga dhaafay wax kalaad gasho dembi kalaad gasho haddaad sidaa ku seexato waxa laga yaba adoo dembiila qiyamada inaad soo baxday sooma dhici karto marka salaadaada ceshaha markaad tukatid hawshaada dhammayso gurigaaga cashee seexo khalaas soo jeedkaiyo dhafarkaa la iska daayo salaada subaxanoo saaka u socda baan waxaan arkay niman dhallinyaro ah nin baa marka ila wuxuu ugu yidhi ma salaadaad u socotaa masaajidka ma u socota saanaha suy ma waqtigaan saanahaa waxaan ku yidhi adiga xaggee ka timi xagee ka timaatee wuxuu yidhi aroos baan ka nimid laba-iyo tobanka caawa nimankaas waa soo jeedeen addinkii horeeto bay ku dhowda waqtigaas intaas way soo jeedeen markaasaa la seexan goormaa salaad subax loo soo toosa caawo dhan aroos sideed saacad sagaal saacadii lagu soo gaaro ma la soo toosa salaad subax soo toosiyo marka waqtigana ilaashada ha iska dayicina maqrabkii ceshaha markaad tukataan ceshaheena danihiina dhamaysto seexda waxyaalaha lagu dhafro iyo teleefoonada iyo waxaan la fiirsada iyo waxba indhihiinana uma fiicna caafimaadkiina uma fiicna salaadiina uma fiicna cibaadadiina uma fiicna kulli uma fiicna dantaada aqoonsano seexo midda kale waxaad fiirisaa waxaa laga yaabaa muddo dheer baad wax soo fiirsanaysa filimaan baad soo fiirsatay warar baad soo fiirsatay wax badanba waxaa laga yaabaa saaka haddii lagu weydiiya maxaad faa'iida ka haysaa oo adduun iyo aakhira ku anfacaya inaadan waxba sheegi karin mid banooni cayra iyo gruub istaageera iyo mid kaloo xagga mara iyo maxaad ka faa'iiday wax caawa aad ka faa'iido aad sheegi kartid ma leh waxa noocaas waqtigiisa kaa qaaday marka seexo salaadaas wax waqti fiican usoo toos salaatuleylkaaga tuko qur-aankaaga akhriso ilahay oo raalli ka had qiyaamada la kulmaysa halkan waxaa inoo muuqda wa kaana wuxuu ahaa yanfatilu min salaati alghadaati salaada subax magacyadeeda waxaa ka mid ah alghadaah yanfatilu mid ka baxa min salaati alghadaati salaada subaxa xiina waqtiga yacrifu uu garanaya alrajulu ninku jaliisahu kala fadhiya haddaa hablaha waxaan soo marra markii salaada laga baxo markay sii socdaan lama garanayn saas maa halkaana maxaan waa la isgaranaya oo si la isu waafajin dee ka wuxuu ahaa dad tago sii socdo kaa fog kana waxa weye jaliis oo qofku la fadhiy assalaamu calaykum markaa tiri qofka dhinac korantana ma jirin waqtigaas ugu laakiin masaajidkuna dabaqyo iyo waxas dul saara maahan masaajid caadiyo dhulka dhisan bu ah assalaamu calaykum markaa tira ninka ku ag fadhiya waad garanaysa assalaamu calaykum ka ku ag fadhiyana waad garan laakiin dadkii tago oo sii socda waxaa laga yaabaa inaadan kala soocin taasaa laga salaada subax qira'adeeda in la dheereeyana xadiidku wuu inoo faa'iideeyey oo waa la dheereeyaa salaada subax qira'adeeda sidaa ogeed bay culamada qaar waxay yidhaahdaan salaada mar walba in la dheereeyana sax ma ah mar walba in la gaabiyana sax maah mar mar can caliy bni abi aalib waxaa laga wariyay can caliyin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi yowma alkhandaqi dhufayska maalinkiisa alkhandaq magac kalay lahayd hala sheeg axzaab isku mid bahay soo ma magaca baa kala duwanaa cillada loogu bixiya khandaqna waa godkii laqoday axzaabna waa galada is bahaysta hal dagaal sanadkeeba dhactalo hijra ahaan taariikhda waa soo maray sanadkii shan waa sax baaraka allahu fiik sanadkii shanaadoo hijrigu ah saas wey horey baan usoo marray kitabka khulaasa nuurliqiinka can caliyin waxaa laga wariyay radi allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi yowma alkhandaqi dhufayska maalinkiisii mala-aha ka buuxiyo allaahu alle qubuurahum gaalada xabaalahooda iyo wa buyuutahum guryahoodaba naaran dab allaha ka buuxiya dab allaha ku shida ma aha ilaahay ha ka buuxiya tif hadda dab hadii laga buuxiyo waa ku shidan yaha sooma mala-aha ka buuxiyo weeye allaahu alle qubuurahum xabaalahooda waa gaaladii iyo wa buyuutahum guryahoodaba naaran dab kamaa sidaa shaqaluuna ay nooga mashquuliyeen cani salaati salaadii alwustaa ee fadliga badnayd ama dhexdhexaadka ahayd xataa qaabat ilaa ay ka dhacday ashamsu qoraxdu wa fii lafdin lafdi kale waxayo limuslimin muslim u sugnaaday shaqaluuna waxay naga mashquuliyeen can salaati salaadii alwusdaa ee fadliga badnayd salaati casri salaaddii casar bay naga mashquuliyeen uma sallaa wuu tukaday haa casarkii bayna almaqribi maqribka iyo walcishaai cishaha dhexdooda xadiidkani dhowr masalo inoo faa kow salaada salaatlwusdaa loo yaqaana waa salaada casarka xaafiduu cala salawaati wasalaati alwustaa salaatulwustaa marka salaadee bay noqotay casarka waa kow masaladaas labo gaalada in la habaaro oo habaarkan oo kaleetaiya lagu habaara hadday ku dhibaan oo laga qaadan habaarkee ilaahi guryihiinna iyo qubuurihiinnaba dab allaha ka buuxiyo dab allaha ku shido nebigu waa ku habaara ayib ninbaan maalin waxaan xasuustaa meel layna waxaan gallay musquul salaaddii casar baa la tukanayaa waa la aqimay marka musquul baan layn ugu jiraa wuu daahsada marka dadkii buu daahsaday markaasuu wuxuu leeyahay mala allaahu qubuurakum wa buyuutakum naara kamaa waxa weeyaan shaqaltumuuna can salaati lwusdaa war maxaa dadka u habaaraysaa ma dee salaaddii casar bay naga mashquuliyeen nebiguna kuwii salaaddii casar ka mashquuliyay wuu habaarayb hadda nimankaasu niman gaalaho nebiga salaada u diidanoo u waqti u waayayba uu ahaaye dadkaan mashquulshay ayaguba u baahan yahin ma habaaraysaa adugu waa khalad weeya marka dadka yaa la habaari ayib marka gaalada saan waa lagu habaari karaa xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey inaad ka warami kartid sababkaad gaalada u habaaraysa maxaad u habaaraysaa salaadda casarbi kamaa shaqaluuna asay nooga mashquuliyen wayna mashquuliyeen bu ayib xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa salaadiiba casar hadday saasoo kale kaaga tagto dee markaad xasuusatid baad tukanaysaa maqhribka iyo cishaa dhexdooda haddaa xasuustid markaasaa tukan marka ayaa tukanaysaa ayib walahu muslim waxaa u sugnaaday can cabdilaahi bni mascuudinna uga sugnaaday cabdullahi bni mascuud qaala wuxuu yidhi xabasa way ka xanibeen almushrikuuna gaaladii rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalam can salaati alcasri salaaddii casar bay ka xanibeen ka xaniba maahay way ka mashquuliyeen oo way u diideen xata xmarat ilaa ay gududatay ashamsu qoraxdii aw isfarat ama jaallo ay noqotay oo waa maxay qoraxdu markay sii dhacayso guduud badan iyo shooca bay bixisaa soo midan arag ama ay jaallaba noqotayba fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka ala sala allahu calayhi wasalam shaqaluuna way naga mashquuliyeen can isalaati salaadii alwusdaa ee fadliga badnayd wusdaa dhexdhexaad haddii lagu macnayo salaada casar horay waxaa ka xiga duhurkii iyo subxiyoo lasoo tukaday gadaalla waxaa ka xiga maqribkii iyo cishihii ayadii marka xaggee bay ku jirtaa dhexda salaatul wusdaa salaadii dhexe waxaa kaloo wusdaa la yidhahdaa tan fadliga badan labada waa la yidhahda salaat alcasri salaadii casar ayay naga mashquuliyeen mala-aa ha ka buuxiyo allaahu alle ajwaafahum caloolahooda jawfka waa qofka saableydiisa iyo gudihiisa inta ku jirta iyo calooshiisa feeraha inta ugu jirta iyo wa qubuurahum xabaalahoodaba naaran dab allaha ku cubo ka buuxiyo aw xashaa allaha ku cubo ha ku cuba allaahu alle ajwaafahum caloolahooda iyo wa qubuurahum xabaalahooda naaran dab ha aw qaala ama wuxuu yidhi xasha allahum ya xashaa ha ku cuba xashiga waxaa loo yaqaanaa barkinta suufka ku jiro cubiga loo yaqaana soo mid arag taasaa xashi loo yaqaana marka xashaa ha ku cubo ha ka buuxiyo allaahu alle ajwaafahum gudahooda calooshooda iyo calooshooda gudaheeda iyo iyo wa qubuurahum qubuurahoodaba naaran dab allaha ku shido dab allaha ku shida bihi salaadii casar bay naga mashquuliya marka waa la habaari karaa can cabdilaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi actama miyuu idiin qorayaa mise actama miimka bashadaya haa sax wey actama wuu dib dhigay annabiyu nebigu actama wuu dib dhigay wey annabiyu nebigu sala allahu alayh wasalam bilcishaai salaadi cishe salaadi cishe ayuu dib u dhiga fa kharaja waxaa soo baxay cumaru cumar cumarkee weye cumar bnkhadaab fa qaala wuxuu yidhi assalaata yaa rasuula allah assalaata salaada tuko yaa rasuulallaahi rasuulkii allow ilaahay rasuulkiisiyow salaada tukabiyo salaaday dib bay u dhacdee raqada way seexdeen annisaa'u haweenkii iyo wasibyaanu ciyaalkii labaduba way seexdeena salaadana tujiya buu yidhi fa kharaja wuu soo baxay rasuulku wal xaal ra'suhu madaxiisuna yaaquturu biya ay ka tifqayaan yaaquturu biyaa ka tifqaya gobo gobo oo ka dhibcahaya macnaheedu waa maxay wuu soo qubaystay marka madaxiisi baa biyo ka tifqayaa biyaa ka dareeraya yaquulu wuxuu lahaa nebigu lowlaa an ashuqa in aan dhiba haddaana ka baqi lahayn calaa ummatii ummadayda aw cala calannaasi ama dadka inaan dhiba haddaana ka baqahayn la amartu waan fari lahaa hum ayaga bi haadihi tan asalaati ee salaadaa salaadee maraynaa cishaha soo maaha haadihi tan asaacati ee saacadda ayaan fari lahaa la amartu waan fari lahaa hum ayaga bi haadihi tan asalaati ee salaada ah haadihi tan asaacati ee saacadda ah waa maxay saacaddan hayadaa ah cishaha waqtigeeda ku fiican laakiin waxaan ka baqayaabiyo dadka haddii la odhan lahaa ceshaha gadaalha laga tukado inay dadku dhib ku noqdaan xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey dadka ardadaahi sheekhooda inay wax ku baraarujin karaan cumar yaa wax baray oo macallin u ah nebiga sal alay wasalam cumar wuxuu isleeyahy marka waxaa laga yaabaa nebigu inuu halmaamo o kale wuu xasuusinaya asalaata yaa rasuul allah rasuulkii allow salaaddii waa la gaaray waqtigeedii baa dhowaaday waxa weeye tuko waxaa labaadoo xadiidku inoo faa'iideynayaa qofka culummada ahi dadka asxaabtiisa ah inuu u cudur daarta hadday ciladii jirto oo kaleeto dadkii inuu cudurdaarto u leeya maalan nebigu hadda wuxuu hawshaan ku xaliyey cishaha waqtigaana baa ku fadli badane ee dadka inay dhib ku noqotaan ka baqaya dayib xadiidku waxyaaluhu inoo faa'ideeyey waxaa ka mid ah dadka inaan la dhibin oo shareecadeennu ay dadka inay wax u fududayso u timid wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey axwaashii nebigeenna sala allau aleyh wasalam iyo aqwaashiisiiba dhammaan in lasoo soo naqliyo ummadda lasoo gaarsiiyo kulligeedna ay sharci lagaga dayanaya tahay cishaha in la dibdhigaa inay fiican tahay oo sunno tahay laakiin dadku hadday dhibsanayaan horay lasoo mariyo waqti hore laga tukado dayib dadka ducafada hawshooda in la fiiriyo il gooniya lagu fiiriyo sida ciyaalka dumarka oo kaleeta iyo oo waxa weeyaan si gooniya fiiro loogu yeesho meeshaan ragii dumarba waa wada joogaan waana la daaha marka dumarka iyo ciyaalka muxuu gooni ugu sheegay cumar ayagaa hurdada ku badanta ha labaduba waa hurdo jecel yihiin marka way seexdeen nebi allow eh salaada hana la tujiye buu yidhi ayib taana xadiidku waa ina tusinaya waa ka qaadanaynaa can caa-ishata waxaa laga wariyey radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa goortii uqiimat la aqimo baabbu idiin sameeyey muxuu idin leeyahy baabun fi shay min makruhati salaat baabkaas baab baab jira ma aha baabkaas baab jira maaha baabkaasi waa baab musanifkaana iska samaysay kitaabkiina taxqiiqaadka qolyahaas kalaa iska samaysay ama daabacay ayib idaa goortii uqiimat loo aqimo asalaatu salaada wa xadara oo la keeno wa xadara uu yimaado alcashaau cashadii u fiirsada alcashaa caynka waa la kordhigayaa waa cashadii caadigeeda cuntada ahayd fabda-uu ku bilaaba bilcashaa'i cashada ku bilaaba wa can ibni cumara cabdullaahi bni cumarna waxaa laga wariyay milu naxwuhu asagoo kale saasoo idiin qori maayo halkan waa maxay idaa uqiimat markii loo aqimo asalaatu salaada wa xadara alcashaau cashadiina ay timaado cuntadii labadaasaa isu kaa qabtay aqimkaad maqarta allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah cashadiina waa diyaar oo ka hortaala kee lagu bilaabaya fabda-uu ku bilaaba bilcashaa'i maxaa lagu bilaabaya cuntada hadday qada tahayna hadday quraac tahayna salaada subax ka hor ala quracda waa hagaag allah idin barakeey taas marka waa qodob xadiidku wuxuu inoo faa-iideynayaa ujeeddada lagu leeya waa maxay in salaaddii oo la aqimayo cuntada la hormariyo waxaa la rabaa qalbi xaadir ah oo khushuucsan salaadi inaad ku tugatay lakiin adoo miiska cunto kuu saaranta haddaa inta ka tagtay salaada gasha waxaa laga yaa inta arma baranbara kaa gasha waxaa laga yaaba inaad ku fakarto warhaadheh armi kaa qabowda waxaa laga yaaba inaad tiraada arma bisadi wax kaa daadiya maantao dhan ba qofkii salaada tukanaya maba joogaba saxankii iyo xeeradii uu meesha miiska uga soo tagaa qalbigiisu ku callaqan yaha halkan wuu iska jooga dadku iskala rukuucay allahu akbar samic allahu liman xamida khalaas marka waa halis hawshaasi marka waxaa la rabaa qalbi xaadir ah inaad salaada ku tukatid isa soo faaruqi cuntadaada soo dhamayso haddaad salaadii ka gaartid tuko haddii kaleetana waxa weeyaan cududaar baad leedahay gurigaaga ku tuko taasi marka waa masale muhim oo aada u wanaagsan in laga warqabo culammada qaar baa waxay yidhahdaan ma laga qaadanaya xaqi ilaahay oo salaada ahaa in laga hormariyo xaqa addoommada alle mayaan leena sababtu waxa weeye waxa sidaan loo samaynayaa cashada u cunba waxaa loo leeyahay xaqi ilahay baa la rabaa inaadan dayicino si fiican u tukatid walimuslimin muslim waxaa usugna walimuslimin muslim waxaa usugnaaday can caaishatana uga sugnaaday caaisha xaggeeda radia canha allah ka raali noqday qaalat waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay laa salaata salaadi ma jirto bixadrati tacaamin cunto meel la keenay walaa huwa yudaaficuhu lakhbathaani walaa salaata halkaa gasho waa iska macno ahaan xadiis aanigu ma jirto walaa salaata salaadina ma jirto walxaal huwa qofkii tukanayay yudaaficuhu ay soo riixriixayaan al akhbathaani labadii xumxumaa maxaa laga wadaa laba meeloodoo waxaa la sheegay salaaddu aysan sax ahayn midi tii hore la macno taha laa salaata bixadarati acaamin cunto meel la keenay tii hore casho keliya cisho waxaa la sheegay idaa uqiimat isalaad soo ahayn salaada haddii la aqamo cashada ku bilaaba casho keliya hadda maha cunta o dhan ba hadii la keeno qada quraac casariye aada u baahan tahay cunto meel la keenay salaadi ma jirto cuntada cuna tan labaad waxaa weeye walaa huwa salaadi ma jirto wahuwa isagoo yudaaficuhu ay soo riixriixayaan alaqbad waa kaadiya saxaro qofkii oo kaadista karaada la ah inuu yidhahda salaad baan tukanaya may akhbathana waa labada xunxun oo kaadiya saxarada ah asagio maantao dhan kaba fakaraya war amay kaasoo daadataaba oo kaa soo fakataay oo dadka aad halaysaay oo meeshu ku ceebowda ma salaad khushuuc luu tukanahaya waxa laga yaaba dhan inuu raftay oo sakaraad yahay waa qof foole haysta waa foolanayaaba waa rafanahaya waa sakaraadsan yahay inagoona waxaan qabnaa inuu ina tujinayo ama inala tukanayo marka lama rabee soo musqulayso soo xaajo gudo jamaacadu hadday doontay ha ku dhaafto intaa maxaa la ilaalinayaa salaadaada si fiican a u tukantay wax kasta oo cuntadaas iyo saxrada iyo kaadida la macnahooda ah oo qofka salaadii ka mashquulinaya khushuucdiisana waa lamid mid ma la fahmi qaabkaasaa loola dhaqmayaa marka can cabdillaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi shahida waxaa goobjoog ahaayoo xaadiray cindii aniga agteeda rijaalun rag raggaasoo mardiyuuna raalliga laga wada yahay rag la wada jecel yahay oo agtayda qaymo ka leh ayaa yimid buy agtayda baab kale ma jiro anaa idiin og isku lugoyn taas yaa baabu iska dhaaf shahida waxaa xaadiray cindii aniga agtayda rijaalun rag mardiyuuna raalli laga yahay wa ardaahu midka loogu raalli ahaansha badan yahay cindii agtaydana cumaru cumar buu aha wuxuu yidhi rag baa goobjoog ahayoo ii yimid bi aan wada joognay joognaybi raggaas waa ragaa wada jeclahay ninkan ugu jeclahoo loogu raalli ahaansha badan yahayna cumar buu aha bi cumar bn khadaab waxayna kulligood isku raaceen bi ana nabiya nabiga sala allahu caleyhi wasalama nahaa inuu reebay cani salaati tukasho bacda subxi salaada subax ka gadaal xataa tatluca ilaa ay soo baxdo ashamsu qoraxdu wa bacda alcasri casarka gadaashiisana nebigu salaada wuu reebay xataa taqruba ilaa ay ka dhacdo can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey abu saciidin alkhudri radi allahu canhu ya wma fi macnahu min xadiid abi saciid alkhudri ba wax kale idin qoray mey Ah. wamaa fii macnaahu min alxadiid iyo wamaa shaygii fii macnaahu kaa macnihiisa oho min alxadiidi xadiida mm-hmm. can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyay radia allahu canhu can innabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa salaata wax salaad la yidhaahdo bacda subxi subxiga gadaashiisa kuma sugnaan xataa tartafica ilaa isoo kor noqoto ashamsu qoraxdu walaa salaata salaad wax la yidhahdaana ma jirto ansaxaysa bacda alcasri casarka ka gadaal xataa takiiba ilaa ay ka dhacdo ashamsu qoraxda qaala almusanifu musanifka kitaabka qoray cumdatulaxkaamkaah wuxuu yidhi soo qora raximahu llahu allah u naxariisee wa fil baabi baabkan oo baabu mawaaqiiti salaad ah oo weliba salaada subax iyo casarka gadaashooda inaan la tukan karina waxaa ku dhex sugan oo laga wariyo can caliy bni abi aalib kow wa cabdilaahi bni mascuudin labo wa cabdilaahi bni camrin cumara saddex wa cabdilaahi bni camr bni caasin afar wa abi hurayrata shan wa samurata bni jundubin lix wa salaamata bni akwac wa salaamata bni lakwac toddobo wa zayda bni thaabitin sideed wa mucaadi ibni cafraa sagaal wa kacb ibni murata toban wa abi umaamata albaahiliyi koob iyo toban wa camar bni cabasata asulami labiyo toban wa caa-ishata caaisha radiallahu canhum kulligood allah ka raali noqdo kulligood baabkaasay wax ka wariyeen iyo wa wasunaabixiyu ninka sunaabixi loo yaqaan magaciisa cabdiraxmaan baa loo yaqaanaa walam yasmac sunaabixi kama maqal min annabiy nebiga sal ly slam sunaabixi isagu nebiga kaga maqal laakiin intaa kale nebigay ka wada maqleen hawshaas ayada ah meeshii maxaa ka soo baxay marka oo inooga soo baxay salaada subax markii la tukada kabacdi salaad kale ma tukan karti salaaddii casar markaa tukatayna tu kale kama damaysiin karta intaa ma la fahmo nebigu cillada waa sheega salaada subax markii la tukada qoraxbixidii baa soo dhow soo maaha qoraxdu waxay ka soo baxdaa bayna qarnay shaydaan shaydaanka laba gees uu leeyahay labadaa gees bartankooda ay qorraxdu ka soo baxdaa markaasaana shaydaanka waxaa u sujuuda qolyaha isaga caabuda adigii inaad isu ekaataan iyo qolyihii shaydaanka caabudayo ayagiina ay sujuudsan yihiin oo shaydaan u sujuudsan yihiin adna aad ilaahay u sujuudsan tahay inaad isu ekaataan lama rabo markay qoraxdu dhacaysana bayna qarnay shaydaan bay ka dhacdaa shaydaanka labadiisa gees markaasaana kuwa isaga caabuda u sujuudaan aduguna ha u ekaanin laakiin salaadu hadday sabab leedahay matalan salaaddii subax baa la tukada adna waa ku dhaafto tuko waxaa ku dhaaftay labada ragcadood sunnadahayda ku horraysay tuko mayd iyo janaaza la keeno tuko qoraxdu markay soo baxaysaa la diidan yahay sida raajixa iyo markay sii dhacayso laakiin casarka ka gadaalla waa la tukan karaa subaxa ka gadaalla waa la tukan karaa labada waqtiyoo nahyigu uu quseeyo la diidan yahay waa markay qoraxdu soo baxayso iyo markay sii dhacayso eh, ma la fahma labada waqti waa la diidan yahay xadiidka casharkeenna ugu dambeeya can jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyay radia allaahu canhu canhumaa baabbu idiin qorya miah baabkan hal baabbu ka wada tirsan yahy waa idin sheega saddex iyo labaatan baab oo kitaabku ku qoran yahay saddex iyo labaatankaa tirsada baabkii ugu horreeyay aan caawa qaadan can jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyay radia allaahu canhumaa anna cumar ibna alkhadaab cumarkii ina khadaabaha radia allaahu canhu jaa'a wuu yimid yowma alkhandaqi maalinkii dhufayska bacdamaa muddo ka gadaal qarabat ay dhacday ashamsu qoraxdu markay qoraxdu dhacday ka gadaal buu yimi fa jacala wuxuu bilaabay waa kii qofka saan samaynayay cumar ibnu khadaab yasubu inuu caayayo kufaara qurayshin quraysh gaaladeedii ha quraysh gaaladeedii inuu caayahayo wa qaala wuxuuna yidhi yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiyo waa cumar baa odhanaya maa kidtu ma sigin kuma dhowaan usallii inaan tukada alcasra casarka xataa kaadat ilaa ay ku dhowaatay ashamsu qoraxdu taqrubu inay dhacdo ilaa qoraxdu ay fooda dhigato dhici gaartay casarkii maana tukan biyo nimankaa gaaladaasay maanta noo mashquuliye fa qaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam wallahi ilahi baan ku dhaartay maa sallaytuha anba ma tukan biyo waa la iloobayba dagaalkii maanta lagu jiray iyo difaacii ilaahay baan ku dhaartay anna weli ma tukan biyo saacadda arkaysid weliba ma tukan biyo nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi cumar fa qumnaa waan istaagnay ilaa buxaana waadiga budxaan loo yaqaana xaggiisa budxaan waa waadi ku yaala madiino waadi webigaa xaggiisa ayaan u istaagnay bu fa tawada'a nebigu waa weysaystay lisalaati salaaddii ayuu u weysaystay wa tawada'naa annaguna waan weysaysanay lahaa salaaddii baan u weysaysanaa nebigii iyo saxaabadiiba waa weysaysteen fa sallaa wuu tukaday alcasra casarkii bacda maa harabat bacda maa muddo ka gadaal harabat ay dhacday ashamsu qoraxdii markay qoraxdii dhacday ka bacdi buu casarkii tukaday uma sallaa wuu tukaday bacdahaa gadaasheedana almaqriba maqribkii marka maqribkii oo wakhtigeedu joogay iyo casarkii oo wakhtigeedu u baxay keebuu hormariyey casarkuu hormariyey casarkuu tukaday ka bacdina maqribkii buu nebigu tukaday sala allau alayhi wasalam oo muxuuha intaa salaaddii casr waa la iloobay mashquul gaaladii baa mashquulisay Eh, kabacdi waxaa la jideeyey salaad loo yaqaana yaqaano salaatulkhawfa waan arki doonaa oo jihaadka marka lagu jira haddaad fursad weyda ku tukatay xataa waad ishaaraysaa si saas intaad salaadii gasho allahu akbar tiraahd baa dagaalkaaga xabadda ridaysa baad dagaalamaysaa salaadaadina waa tukan xataa haddaad rukuuc weyda laguma hayso madaxa saas foorinaysa waad dagaalamaysaa sidaa dagaal ku wadanaysaa saasay ku soconaysaa marka marka gaalada in la habaari karo iyo in la caayi karo waa haddii dagaalkaala dhexyo de hawshaa rafraad laakiin gaal allaala gaalka aragtid inaa tira kaala warya oo caydid may waa gaalka dagaalkaala dhexeeyo dee dhibaatadan kuu geystay kuwaasoo kaleeta laga hadlaya wallahu aclam sala allahu baaraka cala nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbii ajmaciin